Eh, waxaan soo gaarnay aba aan ku dhex jirnay axaadiistii nabiga sal alla alay wasalam eh, sheekhu uu keenay sifaadka rabbi subxaana watacaala iyo asmaadiisa inuu u daliishado ama inay ku tusaan uu u keenay ayaan ku dhex jirnay eh, wa qowluhu waxaa yani kusoo dhex jirnay axaadiistaas marka wa qowluhu baa ka mid a axaadiista kitaabka ee in la rumeeyo u baahan qowluhu nabiga oo dhahdiisa u yihi sal alay wasalam afdalu liimaani iimaanka ugu fadli badan an taclama inaad ogaato weye ana allaha alle macaka inuu la jirankaaga yahay xaysumaa kunta meel alle meeshaad joogtada iimaan waxaa ugu fadli badan inaad ogaato inuu ilaahay kula joogo oo kula jiro meel alle meeshaas fiirsaa macnaa ibnu sirinkaaga xadiidun xasanun xadiidku waa xadiis daciifa ah. alimaamu tabaraani baa soo saaray min xadiidi cibaadat bni saamit waana daciif sida ay yidhaahdeen alimaam asuyuuti iyo shaykh naasir diin albani labadu waa daciifiyeen marka xadiisku ma sugnaa wuxuuse sheekhu u keensaday in uu u daliishado sifada sifat almaciya oo aayadihii qur-aanka ku tusayeyna aan soo marnay marka sifadu way sugan tahay oo axaadiis kaleeta iyo aayado qur-aan atusay laakiin xadiiskan waa daciifa man sanadkiisu daciif ayb wa qowluhu nabiga odhahdiisaa ka mid a ah sal alay wasalam uu yidhi idaa qaama hadduu istaago axaduku miskiin ila asalaati salaada hadduu isku taago falaa yabsuqanna yuusan tufin candhuufta ama xaakada qibala wajhihi wejigiisa dhankiisa yuusan u tufin dhanka wejigiisa qiblada way maanaha walaa can yamiinihi dhankiisa midigna yuusan u maxaa yeelay fa ina allaha alla qibala wajhihi wejigiisa dhankiisu ahaaday dhanka wejiga yuu ka jiraa walaakiin laakiinse can yasaarihi bidixdiisa ha u tufo ow amase taxta qadamihi ama lugtiisa hoosteeda ha ku tufo ama lugta bidixda hoosteeda ama dhanka bidaxa isaga tufo saasuu nabigu sal lla slam xadiidka muttafaqun caleyhi bukhaariga muslim baa soo saaray maanaha salaada markaad u taagan tahay haddii xandhuuf ama xaako ama xuunaa tufto aada u baahato hortaada haw tuso midigtaadan haw horta haw tuso waxaa loo leeyahay ilaahay baa horey kaa jiraan le dhanka wejigaaga qiblada xaggeeda ilaahay baa kaa jira marka xandhuuf haw ku tusin ha ku tusin macnaha dhanka midigtaana ha u tusinoo midigtu waa muxtaram xadiis waxaa ku soo aroortay riwaayo yani iyaduna saxiixaa dhanka midigta malag baa ka jira buu nabigu sal alay marka malaggana candhuuftaa ku tufin waxaa lagu ogolaya marka inaad dhanka bidixdaa u ama lugta hoosteeda ku tufto ayib haddii ay lakuu suuroobayninna inaad maradaada faraqeeda ku tufto sida riwaayada kale ay macnaha tilmaamayso maxalsaaidka hadda xadiidka loo keenay waxa weeyaan fa ina allaha qibala wajhihi xagga wejigu alla ka jira subxaana wa tacaala taas iyadana waxay muujinaysaa ilaahay subxaana watacaala maciyadiisa inuu addoonka uu la jiro waxaa laga wadaabay culimadu isweydiinayaan xadiidka ilaahay baa hortiisa ah alimaam ibnu cabdilbar isagu wuxuu leeyahay xadiidka waxa weeyaan wuxuu leeyahay kharaja makhraja tacdiim lilqibla qiblada sha'nigeeda in la weyneeyo unbaa xadiidka maqsadkiiyo ujeedadu tahay buuri ilaahay baa xagga qiblada kaa jira macnaha waxa way qibladii baa la weyneynaya xagga qiblada sida loo diiday in saxro lala qaabilo ama marka ruuxu saxroonay ama kaajay inuu qaabilo ama u daba jeediyo sidaasoo kale laga wadaa bule tacdiim ahaan buu xadiidku ku yimid sidaana waxoogaa waxaa aada moodaan inuu ku waafaqay sheekh ibnu baaz caleyh raxmatullah tacliiqiisa uu fatxulbaariga ku sameeyey laakiin sheekh ibnu cutaymiin sharxiisa uu kitaabka sharxay wuxuu leeyahay oo ka muuqda sharxiisa in sidiisa loo daayo fa ina allaha qibala wajhihi maxaa yeelay alla subxaana watacaala iskama hor imaanayso inuu addoonkiisa tukanaya yacni uu ka horeeyo oo hortiisa uu yahay haddana carshigiisa ka sareeyo maxaa yeelay makhluuq markay ahaan lahayd haddii makhluuq sifadaa lagu sifayn lahaa waxaan dhihi lahayn ma dhici karto laakiin waxa sifaadkan iskale waa khaaliq wey khaaliq iyo makhluuqna la yskama qiyaas qaadan saasaan macnaha soo sheegnay oo qiyaasta qalbigeenna gelaysa ama caqligeennu siduu qiyaasayo alla subxaana watacaala waa ka gedisanya macna sheek marka saas in lagu daayo yaa fiican buu leeyahy wallahu aclam ayb ina aladii tadcuu ee ah walaakin can yasaari aw taxta qadamihi marka sidaas wey marka waa xaadiista muujinaya maciyada muujinay faina allaha qibala wajhihi saas wey ayb wa qowluhu nabiga odhahdiis sal ly slam ayaa ka mid a ah yani wuxuu leeyahay sheekh islam ibnu taymiya fi lcaqiida alxamawiya isagoo xadiiska sharxaya xadiisku saasaa loo doonaya ilaahi subxaana watacaala carshigiisa isagoo ka sarreeya haddana inuu addoonka wejigiisa uu ahaado isma diidaysu leey bal makhluuqa qaarkiibaaba yayba ka suuroobi kartaa makhluuqa qaarkiiba ka suuroodaa masalan adiga markaad salaada ku jirto salaadii ilahay waxaa ka mid a masalan makhluuqaadkiisa waxaa ka mid a samada samada xagga hore kaa jirtaa korna waa kaa jirtaa oo intaba kaama jirto waana kaa sarraysaa haddana xaggaaga horena waa jirtaa haddii makhluuq ilaahay makhluuqaadkiisa ka mid a ah ay ka suurowday isagoo kor jira haddana inuu macnaha waxa weye horey kaa jiri karo maxaad u malaynaysaa alla subxaana wa tacala marka bule marka rabbi subxaana wa tacaala isaga oo sifaadkiisa iyo asmaadiisa macaaniday faa'iideynaysa aan looga qiyaas qaadan karin makhluuqa baa haddana xadiisku uusan ka hor imaanaynin nusuustii sugaysay faraynta alla subxaana watacaala saasman wa qowluhu nabiga odhahdii sal lay slam uu yidhi ayaa ka mid ah xadiistaas allaahuma allahyow rabba asamaawaati samooyinka rabbigooda ahayow assabci ee toddobada ah waalardi iyo dhulka rabbigiisow wa rabba alcarshi carshiga rabbigii alcadiimi ee weynaayo carshiga weyn kii iska lahaayow rabbanaa rabbigana wa rabba kulla shay kulli shayin wax walba midka rabbiga u ahow faaliqa alxabbi xabadda dhulka la geliyo midka dhambaliya ama jeexa markay geedku kasoo soo baxayo xabida waxaa layidhaha yani waa abuurka marka dhulka la geliya xabiga laga wada yani markii ay geedku kasoo baxayo way kala jeexantaa way dhambalantaa allah subxaana wa tacaala xabaddaa dhulka hoosteeda ku jirta kala jeexay si uu uga soo baxo geydkii kasoo bixi laha macnaha faaliqa alxabbi wannawaa iyo laftimireeda midka kala dhambalay ee kala jeexay laftimireeduna iyaduna geedku markuu kasoo baxayo way kala dilaacdaa markaasuu geedku meesha wuxuu kasoo baxaa yani jeexa yartay meesha yartay jeexa ku taal halkaas yuu kasoo baxa macnaha ayib allah subxana wataca allaha labadaa dhambalayow munzila atawraati allaha tawreed soo dejiyey walinjiili iyo walqur'aani iyo qur-aanka iyo injiilba allaha soo dejiyeyow acuudu waan magangeli dika adigan ku geli min shari nafsii nafteyda sharteedaan kaa magangelay ah, lanna naftu waa daatu sharin xumaantay dadka furtaa ina annafsa la ammaaratun bisuu ilaa maa raxima rabbi naftu xumaantay aada u fartaa dadka ilaa cid ilaahay u naxariisamayna subxana wa tacala marka nafta wax ka shar badan ma jirto shaydaan bay waxoogaa saaxiib la tahay oo gacansaar leeyihi acuudu bika magan baan allow ku ahay waan ku magangeli min shari nafsi nafteeda sharteedan kaa magangeli wa min shari kulli daabbatin wax mid walba oo sukugta sharkeedana waan kaa magangelaya daabada waxaa la yidhahdaa wax kastoo socda yaa mid walba oo socota oo dhulka dushiisa ku socota sharkeedan kaa magangelaya waa jinkii waa xayawaanaadkii waa cayayaanaadkii waxaasoo dhan baa soo gelaya waxaa dhulka ku socda min shari kulli daabbatin taasoo anta adigu aakidun aad ah tahay mid haya binaasiyatihaa foodeeda naasiyada waxaa la yidhahdaa yacni timaha qeybtooda soo horreeya timaha madaxa qeybta wejiga soo xigaa la yidhahdaa naasiyada la yidhahda waa fooda foodeedaad haysaa maxaa laga wadaa macnaha taladeedaad gacanta ku haysaan oo carabtaa waxay la yidhaahdaan markaad ruuxa aad yani arrintiisa gacanta ku hayso uusan taladaada dhinacna ka mari karayn baa la yidhaahdaa fulaanun aakhidun binaasiyati fulaan hebel hebel buu foodiisa hayaa macnaha waxa weyaan yani isagaa u taliyo oo meella kama aadi karo man marka daabad walba ood adigu foodeeda hayso ayb anta adigu allow alawalu midka horaad macnaha yani qaybtaas waxay tilmaamaysaa makhluuq oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala bay arrinkiisa hoos yimaadaanoo isagu wuxuusan ogeyn oo qorshaynin kuma tilaabsan karaan xataa makhluuqaadka wax dhiba ma dhibi karaan uusan rabbi subxaana watacaala uusan ogeyn isaga gacantiisa ku jiraan macnaha anta adigu alwalu midkii horreeyey baa tahay midka horreeyaa tahay oo aan laga horreynin oo falaysa muusan ahaanin qablaka hortaa shay un waxna ma ahaan saas mana maxaa yeele bilowba male alla subxana watacaala wa anta adigu alaakhiru midka dambeeyaa tahayoo markii la wada dhamaado dambayn doono falaysa muusan ahaanin bacdaka gadaashaada shay un waxna ma ahaan adiguna dhammaad ma lihid macnaa meelaad ku dhamaato ma jiro wa anta adigu aldaahiru midka sarreeyaa tahay oo falaysa ma ahanin fawqaka dushaada shay-un waxna ma ahanin wax makhluuqoo kaa sarreeya ma jiro makhluuqaadka carshigaa ugu sarreeya inta laynoo sheegay carshigana ilahay baa ka sarreeya subxana wa tacala allana makhluuq kama sarreeyo wa anta adiguna albaatinu baa tahay allow midka xiga addoommadiisa midka sokeeya oo falaysa muusan ahanin duunaka sokadaada shay-unna ma ahanin wax addoommadaada kaaga sokeeya ma jiro haddana carshigana waa ka sarreeya baa layidhi haddana cidina ugama sokaysaa layidhi alla subxana watacala adoomadiisa saas way macnaa yacni allah subxaana wa tacaala markaad miisaankaagu uu noqdo sifadu waa sifo rabbi ee sifo makhluuq ma ah sifaadka ilaahayna kayfiyadooda lama yaqaano iska hor imaan maayaan laakiin waxay iska hor imaan markaad ku miisaanto sifaadkii makhluuqaadka lagu yaqaano saas way macnaa ayb wa anta albaatilu falaysa duunaka shay aqdi ilaahu gud cannii aniga xaggayga addayna ilaahu daynta iga gud wa agninii ilaahu ideeq min alfaqri ilaahu faqrigana iga deeqo ilaahu yacni waxa weeyaan yani hodantinimo isii iyo faqrigan iga bixi saasuu nabigu ku ducaysan jiray sal alay wasalam yani waa duca muhima dadka deymaha qaba iyo dadka faqriga yani uu ku dhacay iyo yaa loo baahanya inay ku ducaystaan macalushaahidka xadiisku marka waxa xadiisku wuxuu sheegay ilaahay sifaadkii subxaana wa tacala asmaadiisa oo yacni alawal iyo alaakhir alظaahir albaaطin sifaadkaasn qur-aankana waan kusoo marnay ayadii qur-aanka anaga kusoo marnay afartaas sifada iyadoo sheegaysa macana marka xadiisku wuxuu fasirayaa ayaddii aynu soo marnay waana xadiis saxiixo imaam muslim baa soo saaray ayb wa qowluu nabiga odhaadii sal lay slam uu yidhi ayaa ka mid ah axaadiista lamaa rafaca markay kor u qaadeen asxaabatu saxaabadu aswaatahum codadkooda sawtkooda markay kor ugu qaadeen bidikri dikriga yani dikrigii ay yani tasbiixdii iyo taxmiiddii dikrigii allah subxaana allah iyo alxamdu lilah dikrigu kaa wey kaasaa laga wada bay kor u qaadeen oy la dhawaaqeen markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi sal ly wasalam yaa ayuha annaasu dadow arbicuu u dhimriya calaa anfusikum nafafyaalkiina u dhimriya yacni u tura wey waxba ha isdhibina qayladan iska daaya wman dhawaaqan iska daaya naftiina u fura arbicuu u dhimriya calaa anfusikum maxaa yeelay fa inakum idinku laa tadcuuna uma yeedhanaysaan asamma mid dhegala walaa haa'iban iyo mid maqantoona ah, ruux kaa maqan oo aada isleedahay haddaad hoos u hadasho ku maqli maayaa loo dhawaaqaa dhegabal halahaada hadduu rabe ama meehee mid dhegala oo doonaysa inaad kor markaad u dhawaaqdo un ku maqli baa loo dhawaaqaa laakiin allah subxaana watacaala aad u yeedhanaysaan saas maaha innamaa tadcuuna waxaaduun u yeedhanaysaan samiican alla maqla ah basiiran oo arka ah qariibanoo haddana idiin dhow ina aladii midka tadcuunahu aad u yeedhanaysaan eed baryaysaani aqrabu wuu dhow yahay ilaa axadikum midkiin wuxuu uga dhow yahay min cunuqi raaxilatihi hashiisa luqunteeda yacnii hasha uu ninku saaran yahay luqunteeda allah aada baryaysaan baa idinka dhowbu nabigu sal l waxbaha qalqalinaya aayada hoos tartiib ilaahay subxaan allah iyo alxamdulilah iyo baryadiina iyo ducadiina hoos u dhahbo nabigu salawatu rabbi wasalaamu aleyh saas man xadiisku marka wuxuu tilmaamayaa macnaha dikrigaas sidiisaba ilaahay la xuso subxaana wa asal waxaa u ah in hoos loo dhigo asalku ah. maxaa yeele cibaadadu kullamaa ay qarsoon tahay way ka khayr badan tahay midda muuqata ilaa fii bacdi almawaadic meelaha qaarkood mooyaane meelaha qaarkood oo maslaxadu ay ku jirto in kor loo qaado marka qarinta oo hoos loo dhigo baa cibaadada asal u ah meelaha qaarkood oo kor loo qaaday oo cid kale la maqashiiyeyna way soo aroortay meelahay kusoo aroortay baa lagu gaabinaya sida masalan salaadoo kale salaadahaasoo qaarna siriye maaha qaarna jahriye maaha meelaha qiraa'ada lala jahrayo meelaha saasaa lagu khasini laakiin asalka dikrigu in hoos loo dhigo wey macnaha ayib maxaa yeelay alla subxaana wa tacaala waana maqlayaa addoommada waana u dhow yahay waana arkayaa oo wuxuu uga dhow yahay bu buu nebigu sal ly wasalam midkiin hasha uu saaran yahay luqunteeda rabbi waa idinka dhow yahay subxana wa tacala xadiisku waa bukhaari muslim baa soo saaray qurbigaa marka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegtay xadiiska kusoo arooray yacni waa qurbi ilaahay u qalma subxana wa tacaala culimada salafka saan horeybu idinku sheegay qaar waxay ku fasireen qurbiga waxaa laga wadaa qurbu ixaatatin wa cilmin wa samcin wa ru'ya ilaahay waa idin koobaa waa idin og yahay waa idinla socdaa waa idin maqlayaa waa idinka warhayaa waa idin arkayaa saasaa laga wadaabay leeya saasman saana waa la yidhahdaa yani ruuxa markaad aada uu adoon la joogin aad ka warhayso waxaa dhihi waa kula socday sooma waan kula socday markaa markaasaa iyo saas sameynaysa ah. maada la joogin markaa awow ama matalan cameraad ka daawanaysay ama yani waxa weyaan maarata si kale unbaad ula socotay lakin meesha lamaada joogin haddana waxaa tii waan kula socday waan kula socday markaad tidhaahdo ninkaan luqada soomaaliga aqoonin wuxuu u qaadanay inaad isgarab socoteen soo ma laakiin luqad walba waxay leedahay qaab loo isticmaalo iyo balaaqaad iyo waxyaalay leedahay waan kula socday macnaheedu warkaagaan haye wey waan ku arkayey waan ku maqlayey waan ku ogaabaa loo isticmaalaa taasoo kale macnaha marka sidaasay ku fasireen culimada selafka qurbiga rabbi subxaana wa tacala addoommadiisa u dhow yahay macnahaasay ku fasireen qaarna saan horeyba idinku sheegay yani sheekhu islam ibnu taymiya kutubtiisa qaarkood iyo ibnu cuthaymiin jidku marayay iyo sideeda ha loo daayayleey allah subxaana wa tacaala isma diidayso inuu addoommadiisana u dhow yahay carshigiisana ka sarreeyo oo isdiidadu waxay imaanaysaa un keliyata markuu caqligaagu aado makhluuqa sifaadkiisa markaasaa waxaa imaanaysa warseegu uuna dhow yahay haddana carshiga uga sarreeya waxaad ku miisaantay wixii aad taqaanay kayfiyadii sifada buu marka yaad aaday taana ha layska xidhaa layidhi oo faraha laga qaado marka waa dhow yahay carshigiisana waa ka sarreeya saaha lagu daayo ayay leeyihiin macna ayb wa qowluu nabiga odhaantiisa sal ly slam baa ka mid axaadiista ah arrintaa kusoo soo aroortay inakum idinku satarawna waad arki doontaan buu nabigu ur sal lay slam rabbakum rabbigiin baad arki doontaan kamaa tarawna saaad u aragtaan oo kale alqamara dayax oo laylata albadri dhammaystirnaanta habeenkeeda jooga albadri bimacna alijtimaal baa la yidhahda habeenkuu dhammaystiran yahay jooga dayax waxaa la yidhahda wuxuu ugu dhammaystiran yahay habeenka afariyo tobnaad habeenka shan iyo tobnaad waxbaa laga yaabaa inuu galo midowgiisa laakiin habeenka afariyo tobnaad buu ugu dhamaystiran yahay bay dhahan taqriiban ayb habeenkaas dayax jooga sida aada u arkaysaan baad rabbigiin u arki doontaan laa tudaamuuna isku cidhiidhyi maysaan fii ru'yatihi aragtidiisa ah, dayax yacni waktiga habeenkaas jooga nin walba waa arkaa soo ma nin walba meeshuu taagan yahay buu ka arkaa in cidhiidhi loo galoo laysku cidhiidhiyo araggiisa uma baahna dayaxaasoo kale saaad u arkaysaan oo idaan isugu cedhiiriyeyna idaan isugu dhibaynin araggiisa yaad ilaahay u arki doontaan ood rabbiguna u arki doontaan buu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka dayaxa oo iyo ilaahay oo laysku shabahaya macnuhu ma ah saan horeyba usoo sheegnay ee waxaa laysku shabahayaa labada aragtiyood aragtidaada aada dayaxa fiirinayso oo makhluuq ah iyo aragtidaada aada berrito rabbigaa fiirin doonto oo makhluuqa labadaasaa laysku shabahaya labada aragtiyood laakiin ma aha in allaha khaaliqa iyo oo makhluuqa laisku shabahay saas xadiiska macnihiisu maa ayb fain istadactum haddaad awoodaan buu marka nebigu sal lay wasalam allaa tuqlabuu inaan laydinka qaalib noqonin oon laydinka adkaanin oo aan laydinka tan badanin calaa salaatin salaad dusheed salaadaasoo qabla tuluuci shamsi qoraxdu intaysan soo bixin ah iyo wa salaatin salaad dusheeda inaan laydinka qaalib noqonin salaadaasoo qabla guruubiha qoraxdu intaysan dhicin ah fafcaluu sameeya buu nebigu uri sal lay slam yani ilaahay aakhare waa lagu arki doonaa rabbiga waad arki doontaane laakiin acmaashii wan wanaagsanee berrita sabab idinku noqon doonto rabbi aragtidiisa ku dadaala wey oo maxaa ka mid ah acmaashaas labada salaadood ee midna qoraxda dhicitaankeeda ka horeyso midna ay ka dam macnaha haa qoraxda soo bixitaankeeda midna ay ka horeyso midna qoraxda dhicitaankeeda ay ka horeyso waa labadee salaadood waa salaada casarka iyo salaada subaxdeeda labadaas salaadood haddii aada kari kartaan inaan la idinka adkaanin gudashadooda ku dadaala bu nebigu sal oo shaydaan iyo naf macnaha ayna idinka adkaanin man macnaha waxay muujinayaan labadaas salaadood ku dadaalidoodu inay ka mid tahay waxyaalaha sababaya in rabbi berita subxana watacala maalinta aakhiro inay arkaan dadka muminiinta yani labadan salaadood iyo acmaasha kala sabab u ah macnaa saas weyaan ayb xadiisku marka wuxuu sugayaa ru'yada ay dadka mu'miniintii rabbigood arki doonaan maalinta qiyaamada waana mas'ale kamid a masaa-isha caqiidada ee ahlusunna waljamaca ay rumaysanyeen waxtaan horeyba usoo sheegnayna waxaa ku khilaafay muctazilada iyo jahmiyada iyo qolyahaasa ku khilaafay oo diiday ilaahay aragtiisa subxana watacala maalinta qiyaamada in la arko marka aragtida waa tii aan aayaadka qur-aankana kusoo marnay ilaahay maalinta qiyaamada la arkayo ma aha inay ishu ilaahay wada qabanayso isagoo dhan ay wada qaban karto maxaa yeele ma koobi karto laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaara wahuwa latiifu lkhabiir idraagga waxaa laga wadaa bimacna alixaata ishuu ma wada koobi karto rabbi subxana wa tacala way arki laakiin ma koobi karto ayb qolyaha sifaadka diida ilaahay aragtidiisa waxyaalaha daliishaan waxaa ka mid a nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu ilaahay ku yidhi arinii andur ilayka alle wuxuu ku yidhi bay dhaheen lan taraanii io arki maysa lantaraani taraanii buu yidhi lantu marka waxay yidhahdeen kelimada lanta ah waa xarfu nafyin nafyi ta'biidiyay faa'iidaysaa bay dhahay nafyi abadi ah weligii weligaa ima arkaysid saasay faa'ideyn bay dhahay ma jirto macnahaasi macno jira maaha lantuna ta'biidi ma faa'iidayso macnuhuna saas aayadda lagama wado inaynan faa'iidayninna yacani waxaa ku tusaya iyadoo weliba abaddan la dibdhigay bayna haddana faa'iidayno qur-aankaa sheegay walan yatamanawhu abada bima qadama ydiih walan yatamanawhu abada bima qadama ydiih lan ma tamanin doonaan weligood waxay gacantooda hormarsaysay daraadeed inay tamanin doonaanna meelo kalu qur-aankuu sheegay marka lantu ta'biid ma faaidaysa waxa weyaan waa waa khuraafa ictizaaliya waay waa madhab lictizaal wey man marka lan taraanii adduunyada igu arkimaysiya ama aakhara soo maa yani qur-aanka iyo sunnadaa sugay in ilaahi subxana watacala aakhara ay dadka muminiinta iyo rusushu ay arki doonaan rususha iyo muminiinta iyo malaa'igta iyo inay ilahay arki doonaan subxana watacala saas man xadiisku waa muttafaqun caleyh ayb ilaa amhaali hadihi alaxaadiid sheekuu marka intaas tusaaleyaal markuu inoo siiyo axaadiis dhowra keeno uu marka wuxuu doonayaa inuu tidhahdo intaas ka qiyaas qaado axaadiista lama koobi karo sifaadka ilahay kutusaye intaa wixii kasoo hadhay axaadiistaad aragtay sifaatka ilahay ku saabsanna iyagana jidkaa mari saas rabaa ina tirado macana ayb ilaa amhaali hadihi alaxaadiis axaadiistaas kuwa la midkaa oo kale allatii taasoo yukhbiru uu warramayo fiihaa dhexdeeda rasuululahi sala ly wasalam uu sheegayo can rabbihi rabbigii uu ka sheegayo bimaa shay yukhbiru bihi uu ka sheegayo macnaha wuxuu nebigu uu axaadiista uu rabbigii kaga warramay wuxuu uu ka sheegayoo sifaad ah fa ina alfirqata annaajiyata kooxda badbaaday oo adduunkana bidco iyo khuraafo iyo leexasho ka badbaaday baadi aakharana ka badbaaday cadaabka rabbi subxaana watacaala kooxdaas ahla sunnati waljamaacati ahlu sunnaha iyo jamaacada dadka sunnada nebigana raacay kuna midoobay kuwaasi yu'minuuna way rumaynayaan bidaalika arrinkaa axaadiistu ay bay rumaynayaan kamaa yu'minuuna siday u rumeeyeenba ama ay u rumaynayaan bimaa akbara wixii uu sheegay allahu alle bihi isaga fii kitaabihi kitaabkiisa wuxuu ku sheegtay alla subxana wa siday aayaadka kusoo arooray sifaadka ee qur-aanka ku yimid ay u rumaynayaan bay axaadiista nebiga wixii kusoo arooray oo sifaadana u rumaynayaan laanna wuxuu rabbi sheegay iyo wuxuu rasuulkiisu sheegay waa isku mid maxay rasuulku laa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa wax loo sheegay inbuu nebigu sheegay sala alla alay wasalam ee iskama hadlo ayb yuminuuna bima ahbara bihi fii kitaabihi kamaa yuminuuna say u rumeeyaan oo kaleeto bima ahbara wixii uu sheegay allahu alle bihi isaga fii kitaabihi uu ku sheegay min hayri taxriifin ayaga oon leexinin oo macnihii ka muuqday daahirka ahaa ee loogu talagalay iyagoon ka leexinin walaa tactiilin ayagoon diidin sifaatkiiba oon inkirin sida masalan qolada ahlu taxriifka ahlu taxriifku waa waa nimanka la yidhaahdo ayagu waxay yidhahdeen ahlu tawiil baana ahlu tawiil ahlu tawiil kelimatu tawiil in la isticmaalaayo nooc tadliis tadliisaa ku jira talbiis baa ku jira lanna tawiilku marna xaq buu noqdaa marna baatil buu noqdaa tawiilkana waxaa la yidhahdaa sarfu lkalaami can daahirihi yani hadalka oo macnaha ka muuqdee marka hore laga fahmayo laga leexiyo oo macno kale loo duwo tawiil baa la dhaha haddii macnahaa kaleed u leexisay uu deliil ku tusayo jiro ta'wiil saxa la yidhahda waa ta'wiil sax macnahaa kaleed u leexisay wax deliiloo ku tusaya hadduusan jirin ood adigu fahamkaaga kala timidna ta'wiil lama yidhaahdee taxriif baa ladhaha taxriif baa la ladhaha marka magaca ta'wiil oy la baxeen oo ay farsamadoodiiyo shaqadan ay qabanayaan ay magaca uga dhigeen waxaa ku jira nooc ay dadka yani waxa weeye u qurxinayaan u qurxinayaan yani waa shaydaanka waxaa lagu yaqaanaa markuu addoommada uu xumaanta u qurxinayo inuu magacyaha xunxuntay leedahay intuu ka bedelo magacyo wanaagsan oo qurux badan oo indhaha soo jirto qalbiga soo jirta inuu bixiyo waa yacni shaqo shaydaan wanaagga markuu dadka ka didinayana magacyo xunxun buu u bixiya si dadkii looga dido macna masala nabiyullaahi ibraahim alayhi nabiyullaahi aadam caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu uu geedda ku qalqaalinahay muxuu ku yidhi hal adilluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla geed boqortooyo iyo waarid nololeed labadaba aada ku gaadhi makuu sheegaa buda waa geeddii balaayadu ka dhacday oo laysku soo caydhiyey yaa wuxuu ku magacaabay waa geed boqortooyo iyo waarid waa lagu yaqaanaa marka marka magaca ata'wiil talbiis baa ku jira shaqada ay ashaacirada iyo maaturidiyada iyo kullaabiyada iyo ay sifaadka ku sameeyaan ta'wiil ma ahe waa taxriif lianna sifadii macnaheedii intay ka duween bay macno kale u duween macnaha ay u duweenna wax daliilo kutusaya ma jiro saaswe macna marka ta'wiilku in loo bixiyaayo sax maaha ee taxriif tacdiilkana waxaynu nidhi waa jahmiyada iyo nimanka la yidhahdo muctasilada la yidhahda mucafilada oo iyaga sifaadkii o dhan bayba inkireen bara'san qoladanna macnihii bay leexiyeen qoladanna waxay yidhahdeen maba jiraanba maba jiraanba man saasay iyagu diideen mana kacdil male wa min hayri takyiifin iyadoon la kayfiyeynin la qaabaynin sifadan sifadan xadiiska qur-aan kusoo aroortay ama xadiiska kusoo aroortay iyadoon kayfiye iyo qaab la garanayo loo samaynin ayib walaa tamtiilin iyo yacani matelin la-aan adigoon ku matelin sifaatkii makhluuqa oo aan kala mid dhigin bal ayagoon kala mid dhigin min ayri taxriifin iyagoon taxriifinin bay rumaynayaan firqa naajiya walaa tacdiilin cadili la-aan min ayri tarkiifin iyagoon kayfiyeynin walaa tamsiilin iyagoon u kala mid dhigin sifaatkii makhluuqa saasay u rumaynayaan sifaatka rabbi subxana watacaala firqa naajiya ahlusunna waljamaca bal iska badaa inay macnaha taxriifiyaan ama tacdiiliyaan ma yeelayaane ama takyiifiyaan ama tamsiiliyaane hum ahlusunna waljamaca alwasatu waa dhexdhexaad fii firaqi lumma ummadda ummadda kooxaheeda kala ummadda kooxaheeda kale bay iyagu dhex dhex u yihiin bay u dhexayaan wasat wey kamaa sida ana alummata ummadda islaamkuba hiya iyadu alwasatu ay dhexdhexaad u tahay fil umami ummadaha kale dhexdeeda ummadaha kale yay u dhaxaysaa ahlusunna waljamaacana firqadaha islaamka sheekay u dhexeeyaan masalan aan tusaale ka soo ummadda islaamka guud ahaan waxay ugu dhaxaysa ummadaha kale waa mabaadi'da waa mabaadidii waxay rumaysan tahay ehm, aayaddii qur-aanka waa sii ahayd wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan ummad dhexdhexaada wey ummad dhexdhexaada alla ka dhigay subxana wa tacala ummatan cadlan dhexdhexaadnimada marka waxaa imaanaysa ummaduhu mabaadi'da marka la fiiriyo iyo waxyaalahay rumaysan yihiin qolona way ku fogaadeen oo way ku xadgudbeen xaddii bay dhaafiyeen shayga qolona shaygu xaddii uu lahaabay ka soka dhaceen intaa baa loo qaysamaaba inta mabaadi adduunka ka jirtoo dhan shaygaa isaga ee laysku hayo ama way ka soka dhaceen ama way ka shisho dhaceen ayib aan hal misaala soo qaadanna masalan si aan u cadayno masalan labadii ummadada inaga horreysay waa yahuudda iyo nasaarada mabaadida aadka laysugu hayo waxaa ka mid ah nabiyullaahi ciisa calayhi salaam muxuu ahaa yahuuddu xaqii nebi ciise uu lahaa iyo sharaftiisiibay meel kaga dhaceen oo way ka soka dhaceen oo waxay yidhaahdeen iskaba dhaaf inuuba nebi yahay ilmo sharci ku dhashayba ma ah calayhim lacaa'inuullah nebigii allay meel kaga dhaceen say caadadooda ahaydba nasaaraduna intay ka badbadiyeen oo xaddiisii ay dhaafiyeen baa waxay yidhaahdeen waa ilaah ama waa wiil ilaah ummaddana labadooday u dhaxaysaayo waxay tidhi wiil zinana ma aha ilaahna ma aha wiil ilaahna ma ahee waa addoon ilaahay oo rasuul ah oo sharci ku dhashay rabbina abuuray subxana wa tacala soo uma dhexeeyaan marka qoladii fogaatay iyo qoladii ka soka dhacday bay u dhexeeyaan ummadda islaamku marka jamiicu lmabaadi oo ummaduhu qabaan ayadaa u udhaxaysa ummadaha saas manaa mabaadideeda ayadaa u udhaxaysa sidaa ay ugu dhaxayso baa ummaddii islaamku markay qaybsantay oo koox koox noqotayna kooxda ahlusunna waljamaaca la yidhaahdo waxay u dhexeeyaan kooxaha faraha badan ee toddobaatan iyo saddexda kooxood gaadhaya ee islaamka wada sheeganayee qaybsamay yay u dhexeeyaan oo waxay ugu dhexeeyaan masaa-isha laysku haysto masaa lagu qaybsamay markaad fiiriso ahlusunna waljamaaca kooxda ku xadgudubtayna maaha kooxda ka soko dhacdayna maaha xaqii bay asiibeen oo iyagoo ku dul yuurursadeen saas way macnaha miisaaluu marka ka bixinayaa sheekh masaa-ishii ay isku khilaafeen firaqda iyo ahlusunna ee ahlu sunnuhu ay kaga gar leeyihiin ahlufiraquna ay u qaybsameen qolo ku xadgudubtay iyo qolo yacani taqsiir samaysoo ka soka dhacday masaa-ishiibuu marka wax inoo sheegi doonaa si ay qaacidadu inoogu cadaato macnaha qaacidadu waxa weeyaan ahlu sunna inay u dhexeeyaan firaqda saas firqooyinka inay udhexeeyaan qaacidadu waa midda tusaalayaasha uu bixinaya masalan iyo masaa-ishii arrinkaas ay ku bal iska dhaafay hum firqada naajiyada ama ahlu sunnuhu alwasatu waa dhexdhexaad fii firaqi lummati ummadda kooxaheeda kala gedisan bay u dhexeeyaan kamaa sida ana alummata ummadda ummadda islaamkuba hiya iyadu alwasad ay dhexdhexaad u tahay fil umami ummadaha kale dhexdooda say ugu dhaxayso mabaadiday rumaysayna ay dhexdooda u tahay macnaha ayib oo mabdaeeda ayaa cadaalad ah ayaa meeshii la rabay yaalla wey macnaha ayib fahum ahlu sunnuhu wasatun waa dhexdhexaad waxay dhexdhexaad ku yihiin fii baabi sifaati illaahi subxaana wa tacaala ilaahay sifaatkiisa baabkeeda baabka sifaatka rabbi markii la yidhaah way u dhexeeyaanoo waxay u dhexeeyaan bayna ahli tacdiil diidada dadkeeda aljahmiyati ee jahmiyada iyo wa ahli tamsiili iyo kala middhigidda dadkeeda almushabbihati ee ilaahay khalqigiisa ku shabaha ah, waa laba laba khad wey khad waxaa matalaya nimanka la yidhahdo mucadilada oo jahmiyadu ay kow ka tahay muctaziladu ay soo raacdo kullaabiyada iyo maaturidiyada iyo ashcariyada iyo hal khad bay wada haystaan khadkoodu muxuu yahay khadkoodu waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisii oo la diido ama ha la wada diido ama qaarna ha la diido qaarna ha la sugo ashcariyadii maaturidiyadu qaarna way diidaan qaarna way sugaan marka ama ha la wada diideen ama qaarna ha diidan qaarna ha sugeene nufaad baa la yidhahda waa kuwa ahlutacdiilka tacdiilka ilahay sifaadkiisa diiday subxana wa tacala sababtolba iyagu waxay ku fogaadeen ilaahay nazaha isdheheen markaasa waxay ku fogaadeen nafyigii diidadii markaasa waxay yidhahdeen ilaahay wax sifa aba male dayb samiic wax sifa ma faa'ideynayso samci lagama fahmayo yacni xayaa lagama fahmayo dabcan way ku kala gedisan yihiin oo ashcariyadii way ka yara sukeyaan iyo maturidiyadii waxbay kaga gedisan yihiin ficlan dayb oo hadda tafsiilkeeda aynaan yani waxa wey waqtigu noo saamaxayn gelitaankeeda dayb qola waa qoladaas qoladaasi waxay ku fogaadeen nafyigii qolada labaadna waa nimanka la yidhahda ahlu tamfiilka ee mushabbihada la yidhahdo ayaguna waxay ku fogaadeen sugitaankii ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa way sugeen ilaahay sifaadki waa u sugeen laakiin sugitaan mayna ku gaabsanina waxay ku dareen sifadan ilaahay wuu leeyahay haddana sifadiisan waxay la mid tahay sifada makhluuqiisa masalan way sugeen yad buu leeyahay way sugeen weji buu leeyahay way sugeen yacni lug buu leeyahay way sugeen laakiin maxay ku dareen waxay ku dareen sifaadkiisaasina waxay la mid yihiin kuwa makhluuqaadkiisa sayid oo kaley la mid tahay sa fulaan oo kaley la mid tahay taasay kusii dareen ayaguna maxay ku fogaadeen isbaatkii bay ku fogaadeen sugiddii bay kusii xadgudbeen oo way kayfiyeeyeen oo qaabkay sifadu u taallo bay sheegeen oo ay farageliyeen ahlusunna waljamaca maxay samey marka ahlusunna waljamaaca waxay yidhaahdeen horta diidadan ay diideen mucadilada jahmiyadu ay diiday waa khalade eh. ilaahay sifaadkii sida qur-aanka iyo sunnadu u sheegeen ha loogu sugo waa kow qoladan sifaadkii intay sugeen kuwii makhluuqa u ekeysiiyeyna way diideeno waxay yidhaahdeen ilaahay makhluuqiisa la sifo ma noqdo sifaadkiisana uma eka waana ka nasahan yahay sifaadku ilaahay waxay ugu sugan yihiin si isaga u qalma si cadamadiisa iyo weynankiisa iyo kamaalkiisa ugu qalma bay sifaadku ugu sugan yihiin kayfiyadoodana lama yaqaano oo ma garanayno laynooma sheegin marka qoladii mushabbihaada ahaydna way khilaafeen qoladii nufaad ahaydee sifaatka diidayna way khilaafeen labadiiba way u dhexeeyaan soo maa ah. qoladan diidadoodii ay diideen sifaadka ma jirtay dheh qoladanna sugay sifaatka xagga sugitaanka sifaatka iskaga mid bay ka yihin iskaga mid bay ka yihin laakiin waxay ku khilaafsan yihiin shabihidda ilaahay ay khalqigiisa ku shabihan taasay ku diiday qoladaas mucadilada ee sifaadka diidayna waxay kala mid yihiin ilaahay in la nasaho oo laga hufo leanna waxaan idhi qolada sifaatka diiday inay sifaatka ilaahay u diidaan waxaa u geysay ilaahay nasaha oo ceeb ka fogeeya oo inuu khalqigiisa u ekaado meel uga ekaado ka fogeeya taasaa u geysay marka tanziihii ilaahay la nasahayey waxay la wadaagaan mucadilada laakiin qaabkay ilaahay u nasiheen iyagu umayna nasihin ilaahay sifaadkiisay u sugeen markay u sugeenna sifaadkii waxay ugu sugeen si ilaahay u qalan waxayna ka nasiheen rabbi subxaana watacaala inuu makhluuqiisa uu wax la wadaago ama sifo la wadaago ama wuxuun ay ka dhexayn karo yay ka nasiheen macnaha marka sidaasay ugu dhexeeyaan bayna ahli tacdiil aljahmiya wa ahli tamhiil almushabiha saas macnaha ayib wahum iyagu wasatun waa dhexdhexaad waxaa kaloo dhexdhexaad ku yihiin fii baabi afcaali illaah ilaahay afcaashiisa baabkeeda waxay u dhexeeyaan bayna aljabriyati nimanka jabriyada la yidhaahdo iyo waalqadariyati qadariyada iyo wakayrihim keyrkoodba afcaasha ah, ilahay waxa weeyaan waxyaalaha ilaahay uu qadaray macnaha waxaa meesha taalla addoonkii inagoo kale masalan makhluuq waxbaa samaynaynaa allana subxaana watacaala waxaa la isagaa abuuray idinkana idin abuuray waxaad samaynaysaanna abuuray afcaasha ilaahay iyo waxyaabuhu ilaahay samaynayo iyo addoommadu waxyaalahay samaynayaan sidii laysu waafajin lahaa baa lagu kala jabay jabriyadu waxay yidhaahdeen wax kasta oo dhacaya ilaahay unbaa samaynaya addoonkuna wuu qasban yahay ka salaada tukanaya wax khiyaar iyo doonitaan iyo isagu iraado kuma lehee waa sandullaysan yahay qasab midka zinada gelaya ilaahay baa ku qasbay walciyaadu billah ka wax dilahaya ilaahay baa ku qasbay waa qasban yahay waa sida masalan ul intaad qaad dusha adiga gacantaada ku jirteen wax ku dhufanaysaoo kale addoonkii saasuu ka dhigan yahayoo khiyaar ma laho iraado ma laho wuxuu leeyahay ma jirto jibriiljibriila leedaha nimanka noocaas oo kale marka addoonkii bay khiyaar oo dhan ka saareen inuu wax dooran karo wax dooni karo wax diidi karo bay ka saareen waxay ka dhigeen inuu qasban yahay oo haddii la yidhahdo wuu qasban yahay haddii la yidhahdo wuu qasban yahay hadda kii salaad lagu qasbayna ma mudna in ajir laga siiyo soo ma leanna wax laguu qasbay iraadadaada aadan ku samayn waxba kuma lihin kii dembiga lagu qasbayna dembi kuma laha soo saas kama dhalanayso hadda masalan adiga haddii intuu seef lagula dul istaaga lagu yidhaahdo masalan waxa weyaan maaragtay lagu yidhahdo dembigan gal ood ka cabsato in lagu dilo ood dembigii gasho dembigaa ilaah agtiisa ma lagu qabanaya maya laguu qaban maayo saas maana marka qoladan jibriyada ah fikradooda waxaa ka dhalanaysa khaldan addoommadu waa qasban yihiin haddii la yidhaahdo in kii ilaahay addeecayna la yidhaahdo waa lagu qasbay daacadaas sidaas daraaddeed abaalgud kuma laha kan dembiga galayna dembiga waa lagu qasbay oo ilaahay baa ku qasbay oo ficilka ilaahay baaba iska lahaa yani sidaas daraaddeed eed kuma laha iyo wax lagu toona cadaabatoola jabriya la yidhahda nimankaas qolaa dhanka kale istaagtay oo waxay yidhaahdeen ma ahee qadariya la yidhahdaa qoladan dambe qadariyadu waxay yidhahdeen ma ahee addoonku isagaa wuxuu samaynaya abuurayaba ilaahayna shaqo kuma laha oo taa macnaheedu waxa weeye addoonku wuxuu samaynayo ilaahay ma abuurin ee addoonka laftiisa abuurahay marka waa isagaa khaaliqa ficilkaan adigu samaynayso hadday daacad tahay iyo hadday macsiyo tahayba adaa samaynaya mooyaane ilaahay subxaana watacaala awoodna kuma laha kaamana celin karo adigaa samaynaya yacni waxa weye isaguna shaqo kuma leh doonidna kuma leh iraadana kuma leh abuurna kuma leh adigaa sameeyey adigaana abuuray aduuna kaasoo fulay soo dhanka kale ma-ah qolana waxay ka dhigeen addoonkiibay ka dhigeen khaaliq afcaashiisa abuuraya oon looga sarraynin qolana addoonkiibay ka dhigeen afcaashiisa inuu kuba qasban yahay wax khiyaara uusan lahayn ahlusunna waljamaca maxay yidhahdeen marka waxay yidhaahdeen meehee horta wax walba ilaahay baa abuuray addoonkana allah abuuray wuxuu samaynayana allah abuuray khalaqakum wamaa tacmaluuna soo maa idinkiiy waxaad samaynaysaan ba allah idin abuuray subxana tacaala abuurka ilaahay iyo awooddiisa waxna kama hoos dhixi karaan wax kastoo dhacayana wuxuu isagu qorsheeyey wuxuu qoondeeyey wuxuu abuuray u way dhanka waa dhankaa oo yay ku radiyeen dhankaa waxay kaga gedisan yihiin qadariyadii qoladii jabriyad ahaa yidhi addoonku waa qasban yahayna way khilaafeenoo waxay yidhaahdeen ma ahee ilaahay subxaana wa tacaala ilaa xaddi maa addoonka wuxuu siiyey doorasho wuxuu siiyey khiyaar wuxuu siiyey doonitaan wuxuu siiyey awood waana midda uu ku mudanayo hadduu khayr kula yimaadana in lagu abaal abaalgudi wanaagsan lagu siiyo hadduu dembi kula yimaadana in lagu ciqaabo marka nooc awooduu leeyahay khiyaar buu leeyahay yacni wuxuu leeyahay yani doonitaan buu leeyahay ha ahaatee doonitaankiisa iyo khiyaarkiisa iyo yacni awooddiisu kullita ilahay bay hoos joogtaa wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allahu soo ma doonidiinu waa ta allay daba taalla subxana wa tacaala oo adiga doonidaada iyo adiga laftaada iyo ficilkaad samaynayso allah idin abuuray subxana wa tacala laakiin ma qasbanin inaadan qasbanaynna daliil waxaa ku ah adiga khiyaar baad u lehay masaajidka inaad soo fadhiiso waa doonitaankaaga sooma inaad baxdo ood banaanka iska istaagtana khiyaar baad u leedahay inaad daacaad daacaysato ood khayr ka qaadato khiyaar baad u leedahay inaad shaqo tagto ood yani tagto maaragtay xafiiskaaga ka soo shaqayso meeshaad ka shaqayso khiyaar kaa awey inaad iska seexatana khiyaar kaa awey ma isku mid baad tihiin adigiyo nin dabada laga wado laleeyahay halkaa meelaan ma mari kartid oo ul ama seef lala daba taagan yahay oo laleeyahay waxaa samee iyo adigu ma isku mid baa tihiin maya adigu nooc khiyaaraad leedahay wax ku samaynaysaa wax ku diidaysaa wax ku dooranaysaa wax ku ogolaanaysaa ilaa akhiri kanise yani waxa waa murqam waa qasban yahay marka addoommadu nooc khiyaara doonitaan waa leeyihiin laakiin doonitaankooda iyo khiyaarkoodu ka ilahay buu hoos yaalla subxana watacala saas man kama madax banaana kii rabbi subxana watacala marka waa madhabka ahlusunna waljamaaca afcaasha ilahi subxana tacala saasay ka rumaysan yihiin waxayna u dhexeeyaan jabriyada oo tiri addoonku waa qasban yahay iyo qadiriyada oo yidhi addoonku isagaaba ficilkiisa abuuraya waa la madax banaany man labadaa qolay udhexeeya ayib wahum ahlusunnuhu wasatun waa dhexdhexaad oo waxay u dhexeeyaan fii baabi afcaali illahi ilaahay afcaashiisa baabkeeda waxay u dhexeeyaan bayna aljabriyati jabriyada iyo walqadariyati iyo wakayrihimba wixii aan iyaga ahayn qolyo kale oo baabka inay isku khilaafsan yihiin yani waxaa jiri kara laga yaaba inay isku khilaafsan yihiin marka iyaga keliyood maha xataa saas maana adigu labadaa madhabbaa caan madhabka maalan qadariyada iyo madhabka jabriyada waa laba madhabo isku soo jeeda inta badan madaahibtan aad arkaysaan mid baa soo baxa mid markuu soo baxo oo khaladkiisu muuqdo yaa qolo kalaa soo baxaysa si ay u radiyaan khaladkii qoladii hore markaase iyagii waxay ku saxayaan khaladkii hore khalad kale saas way macana yani taqriiban hadda masalan tiyaarka qadarigaa markuu soo baxay qadariyadu markay yidhaahdeen addoonku isagaa afcaashiisa abuurayo la madax bannaan ilaahayna shaqo kuma laha baa waxaa soo baxday jabriye oo u jawaabaysa oo iyaga oo yidhi maye addoonku waaba qasban yahayba dhanka kale uga duseen iyaguna marka waa siyaaraad usoo baxay inay isradiyaan waa meeshay yidhaahdaan qawaacidda ahlusunna waljamaca waxaa ka mid a ah, yani waxa weeye cadamu raddi lbidcati bilbidca haddii bidca la radinaya waa in sunnada lagu radiyo soo ma laakiin yani sida la yidhaahdo kaadi waxaan dhihi laha dhiig kaadi laguma dhaqo hadduu meel dhiig kaa gaadho ood kaadi ula tagto ku dhaqdo iska war khalad khalad laguma saxa wey macnaha khaladka sax baa lagu saxaa laakiin khalad khalad laguma saxo firaqdan marka iska soo horjeedda inta badan waxay u samaysantay waa siyaaraad inay sasaxaan ku talagalay laakiin fogaaday midbaa midka kale dhanka uga baxay saasay macnaha ku yimaadeen haaliban waa sida hadda saxwada ka dhex muuqato taqriiban qolaa soo baxaysa yacni muqararaad bay leeyihiin qawaacid bay leeyihiin qaab bay u howlgalaan ikhtiyaar kala soo baxayo qoladaa inuu radiyo doonayo markaasuu isagana dhanka kale uga dusaya khaladaadkii kuwii hore ay lahaayeen buu wuxuu ku saxayaa khaladaad kale ama ka waaweyn ama la mid ah marka waxaa la doonayaa haddii khalad la saxayo waa in lagu saxo saxda iyo sunnada in lagu saxo la doonaya macana ayib wa fii baabi waciidillaah ilaahay goodigiisa baabkeedana waxay u dhexeeyaan ahlu sunnuhu bayna almurji'ati iyo walwaciidiyati labadaa qolay udhexeeyaan waciidiyadaas oo min alqadariyati wa gayrihim ah Ah. macnaha waxa weeyaan laba qolo wey labadan waa niman murji'a la yidhaahdo iyo niman la yidhahdo qadariyada iyaguna waxay labada daraf ka kala istaageen waciidka ilaahay subxaana wa tacala nusuusta ku so aroor waciidka waxaa la yidhahdaa nusuusta goodiga ku so aroor goodiga hanjabaadda ku soo arooray ruuxii dembi gala waa la cadaabi ruuxii dembi gala waa la ciqaabi ruuxii kabiiro la yimaada waa sidaas nusuusta kusoo aroortay nusuustaasay iyaguna ku kala tageen laba qaybood bay u qaybsameen qolo waa qolada inoo hormariyo murji'ada wey murji'ada waxaa loogu bixiyey liannahum yurji'uuna alacmaala can iliimaan mabda-ooda ugu weyn waxa weeyaan iimaanku waa uun qalbiga rumayn ku jirta bas laakiin carabka in lagaga hadlana muhim ma sii aha inay xubnuhu ficil la yimaadaan oo ficil la sameeyana muhimasi ah iimaanku waa rumaynta qalbiga bas qalbiga ilahay ma ka taqaana adugu haddaad qalbigaagu ilaahay yaqaano wax kale badan lagaagama baahna a la yidhaahda lianna camalkii waajibka ahaabay ka ka daahiyeen ama ka digdhigeen ama ka saareen iimaanka mabda-ooda ugu muhiimsan waa kaa murji-adu marka waxay yidhahdeen nusuusta goodiga ku soo masalan aan dhahno ninka ruuxu naf dilay naf buu dilay dembi buu galay ama wuu zinow murji-adu waxay yidhaahdeen dembi buu galay cadaab buu gelayaabaa qur-aankana kusoo aroortay hadduusan ka toobadkeenin sunnada nebigana inuu cadaab gelayaa kusoo aroortay soo ma murji-adu waxay yidhaahdeen marba hadduu qalbigiisa iimaan ku jiray dembiyadaa uu gelayaay iimaankiisa wax u dhibi maayaan qalbiga ku jiray aakharana waxaa waajiba in la janneeyo inuu ilaahay janneeyo waa waajib maxaa yeelay qalbig ku dhacaay ama zinaysta ama ruux dila ama waxadaayay automatikiyan islaamku waaba ka baxayba ah. maxaa yeelay acmaashu acmaasha waajibaadka in laga tago dembiyada waajibaadka diintana la sameeyo waaba iimaankii waa iimaankii oo dhan weeyaan iimaankii o dhan iimaanku waa qalbigoo laga qalbigoo la gashado carabkoo lagaga dhawaaqo xubnahoo laga sameeyo xubnaha wixii laga samaynayey waajibaadka ahaa ama dembiyada ahaa mid ka mid a ah hadduu ruuxu ku khaldamana jaa iimaankiisii bulkulliya wuu waayey maxay dheheen marka ruuxii zinaysta naartuu gelayaa haddii la yidhi macnaheedu wuu gaaloobay ruuxii ruux muslima dila naartuu gelayaa haddii la sheegay macnaheeda wuu gaaloobay adduunka marka ruuxii dembi weyn ku dhaca khawaarijtu waxay yidhaahdeen waa gaal adduunka aakharana alla waajib waxaa ku ah inuu cadaabka ku yani uu ku waariyo shafaacana laguma cafin karo lagamana soo saari karo jannana lama tusi karo waa in cadaabka uu ku waaro weewey kuwaasi waa khawaarijka muctasiladu iyaguna waxay yidhaahdeen waa idinla ogolnahay aakhare in cadaabka lagu waariyo laakiin waxaan idinkaga gedisannahay adduunka in la yidhaahdo waa mu'min waxaan dhihi laha adduunka inaan dhahno waa kaafir adduunkee waa kaafir yaynaan dhihi ee yaynaan gaalaysiinina aan dhahno boos wuxuu yaallaa u dhexeeya iimaanka iyo gaalnimada laba reer dhexaad buu yaallaa laakiin aakhare waa idinla ogolahay cadaabka hala geeyo halkaasay macnaha ka baxeen almuhim ciidiyaa la isku yidhahdaa qolyahan waxay leeyihiin ruuxii dembi weyn gala aakharo cadaabka ha lagu waariyo aduna maxay dhaheen ruuxii dembi weyn gala oon shirki ahayn iimaankiisa waxba ma yeelayo in jannada la geeyuuna ku qasbanya ahlusunna waljamaca say ugu dhexeeyaan marka ahlusunna waljamaca waxay dhahaan wixii shirki horta meel dhigsaga laakiin dembiyada waaweyn ruuxii ku dhacay iimaankiisii horta waxba u dhimay oo iimaankii waa nusqaamaya maxaa yeelay iimaanku waa qalbiga carabka iyo xubnaha intaasaa laga sameeya laakiin ma aha xubnaha wixii laga qabanayo mid ka mida ah hadduu ruuxu ku gafo inuu islaamnimadii iyo iimaankii oo dhan waayeeyo cadaabna ku waaraya ma ahee waa mu'min laakiin iimaankiisu u dhaawacmay waa adduunka aakharo soo ma aha ilaahay buu hoos yaallaa arrinkiisu hadduu doono alla subxaana watacaala cadaabkuu geyn oo wuu soo marin markuu dembigiisii kaga soo dhaqana jannadu ku dambaysin hadduu doonona alla subxaana wa tacala marka horeba intuu dembigii ka cafiyo buu jannada geyn laakiin jannaduu ku dambayni laba goorba mar hadduu iimaanku dhintay saasay maana mar hadduu iimaanku dhintay marka maxay kaga gedisan yihiin waxay kaga gedisan yihiin murji'adii tidhi iimaanka wax ma yeelo dembigu way khilaafeeno waxay idhi maya iimaanka waxbuu yeelaa dembigu waa kow wuu dhaawacaa wuu nusqaamiyaa wuu dhimaa khawaarijtana waxay kaga gedisan yihiin khawaarijtu waxay yidhaahdeen iimaanka oo dhan baa dhammaan oo ruuxu wuu gaaloobi hadduu dembi weyn galo taana waxay yidhahdeen miye muusan gaaloobine iimaankii weli waalayo islaamnima waa ku jirta lakin waa iimaan dhaawacan saas way macanaa marka waa udhexeeyaan soo farqi ma aha qolana waxay leedahay wax iimaanaba ma jiro qolana waxay leedahay maya iimaan dhamaystiran baa meesha yaala waxay ugu dhexeeyaan marka waxay leeyihin maya iimaan waa yaala lakin waa iimaan naaqis soo ma farqi baa u udhexe marka sad sad labadooda qolo saasay ugu dhexeeyaan ahlusunna waljamaaca ayib wa fii baabi waciidi illaahi ilaahay goodigiisa baabkiisana waxay u dhexeeyaan ahlu sunnuhu bayna almurji'ati nimanka murji'ada la yidhahdee camalka kadib dhigay iimaanka oo yidhi iimaanku waa un qalbiga tasdiiq qalbiga un weye qoladaa iyo walwaciidiyati qolada goodiyada ah goodiga waciidiyada waxaa la yidhahdaa sidaan soo sheegnayba waa khawaarijta iyo muctasilada lianna nusuusta goodiga ku soo aroortay bay ku xag yay ku kalax tageen yay ku fogaadeen saas maana saas daraaddeed baa waciidiye loogu bixiyey ayb waalwaciidiyati oo min alqadariyati waayrihi kuwa qadariyada la yidhaahda iyo keyrkoodba manaa ayb ahlusunna marka saasay dhexdhexaad ugu yihin inta masalaan haynaa marka asmaa wa sifaatkii waxay u dhexeeyeen jahmiyada iyo mushabbihada soo ma afcaasha ilaahayna waxay u dhexeeyeen jabriyada iyo qadariyada waciidka iyo goodiga nusuusta ku soo aroorayna waxay u dhexeeyaan murji'ada iyo waciidiyada saddex masalo soo maa masalada afraad waata marka wa fii baabi asmaa'i aliimaani iimaanka magacyihiisa iyo waddiini diinta magacyaheedana waxay u dhexeeyaan bayna alxaruuriyati walmuctaziliya waalmuctazila khawaarijta iyo muctasilada oo iswata oo dhinac ah wa bayna almurji'ati waaljahmiya iyo jahmiyada iyo murji'adaoo iswata oo dhinac ah labadaasay dhexeeyaan asmaada iimaanka iyo diinta waxaa laga wadaa waa magacyaha ay diintu bixinayso ee ku baxaya ruuxu camalku samaynayo maalan magaca kaafir la yidhaahdo magaca mu'min la dhaho magaca muslim la dhaho goormuu ruuxu qaadanayaa goormuu uusan qaadan karin waa masaa-isha aada laysugu khilaafay bay ka mid tahay oo waxuu khilaafku u dhexeeyaa oo ku kala tegey murji'ada iyo jahmiyada oo meel ah iyo xaruuriyada waa wax la yidhahda waa khawaarijta xaruuriyadu waa khawaarijta xaruuraa baa laga keenayo waa magaaladii ugu horreysay khawaarijtu ka bilaabatay baa xaruura la dhihi magaaladii marka ay ka bilowdeen baa loo nisbeeyey axaruuriyatin anti waa tii odhan jira caaisha radiallahu canha gabadhii weydiin jirtay yani dhiigga haweenka ku dhaca haweenka maxaa soonka qalleeya loo yidhi oo salaadaha qallayna loo yidhi markaasa waxaa tihi axaruuriyatin anti ama khaarijiyad baati ma khawaarij baad kusan leedahay caaisha waatay kudhis xadiis saxiix bukhaariga iyo keyrku saarooda marka yani alxaruuriya hum alkhawaarij saas way marka xaruuriyada iyo muctazilada khawaarijta iyo muctazilada waa isku meel murji'ada iyo jahmiyaduna waa isku meel masaladan marka laga waxay isugu khilaafsan yihin marka khawaarijta iyo muctaziladu waxay leeyihiin magaca iimaanka laguma tilmaami karo lama siin karo ruuxaan iimaankiisu kaamil ahayn yacni ruux qalbiga ka rumeeyey carabka kaga dhawaaqay xubnihiisa wax kasta oo waajiboo la faray oo dhan la yimid wax kasta oo laga reebay oo dhanna ka tegey kaasaa la yidhahdaa mu'min hadduu wixii laga reebay wax yar ku dhaco magacii iimaanka waa waayaya hadduu zino ku dhaco magacii iimaanka waa waayaya haddii uu ka tago masalan waxa weye maaratay xajki ka tago magacii iimaanka waa waayaya tumatikiyan xaqiiquuna u waayayaa waa gaaloobayaa bay leeyihi mu'min la dhihi maayo maxaa la dhahayaa kaafir baa la dhahaya cinda alkhawaarij muctaziladuna maxay dhaheen way ka yara sokeeyaan magaca loo bixinayo adduunka oo iyagu waxay yidhahdeen mee kaafir yaynaan dhihine waxaan dhahaynaa manzilatun bayna almansilatayn ah, wuxuu yaallaa boos u dhaxeeya iimaankii iyo gaalnimadii laba reer dhaxaad buu degan yahay waa muctazilo qoladaasi waa nimanka la yidhaahdo xaruuriyadii iyo muctazilada siday qabaan magaca iimaanka waxaa lagu waayaa haddaabad dembi weyn gasho ama waajib aad ka tagto dembi weyna aada gasho magacii iimaanka otomatikiyan waad odaysaa tilqaa'iyan baad u waayeysaa waa say leeyihiin khawaarijta iyo muctasilada murji'adu maxay dhaheen mataqaana murji'adu waxay yidhaahdeen dembi kasta oo la galo oo dembi weyn ah shirkiga meeshiisa dhig dembi kasta oo la galo iimaanka waxba ma yeelee haddaad zinaysato haddii aad wax disho haddii aad wax xaddo haddaad salaada ka tagto haddaadan zakaysanin haddaadan soomin mu'min baa tahay weliba iimaankiisu kaamil yahay ah, wuxuu la iimaan yahay bay dhaheen jibriil iyo nebi maxamed iyo saxaabadii iyo ninka sidaas sameeyey waa isku iimaan maxaa yeele iimaanku waa un qalbigay dheheen iimaanku waa un qalbiga soomaalida madhabkaas aada bay wax ugaga yara jiraan ah, can ariiqi suufiya bay kusoo gaadhay madhabkaasi ugu yimidoo ninka soomaaligii isagoo wax camala la imaanaynin oon ilaahay weligii hal marna u sujuudin buu haddana rumaysanya inuu jannada kaaga hormari doono xagee ka timataqaanaan caqiidada camal ma jiro inuu shaqaysta ma rabo haddana wuxuu rumaysan yahay hadduu dhinto inaan jannada looga horraynayo waa caqiidatu lmurjia saas maana waa caqiidat lirjaa marka iyagu saasay rumaysan yihiinoo iimaanku dembigu wax ma yeelay qabaan qoladiina maxay lahaayeen dembiga weyn iimaankaba wuu baabi'iya waxba kama reebo qoladii kasoo horjeeda ahlusunna waljamaca say ugu dhexeeyaan marka waxay ugu dhexeeyeen ahlusunna waljamaca waxay yidhaahdeen dembiyada waaweyn shirkiga kama hadlayno dembiyada waaweyn ee hadda aan wax ka tusaalaynay ruuxu hadduu galo isagoo mu'min ah iimaankii horta kama saarayso bilkuliya ayb oo mu'min weeye waa la dhihi taa waxay ku khilaafeen khawaarijtii iyo iyo muctasiladii laakiin haddana iimaankiisu waa kaamil dhihi mayno sidii murji'ada oo kale waxaan dhahaynaa waa mu'minun naaqisul iimaan waa mu'min laakiin iimaankiisu waa dhiman yahay oo iimaankiisu waa dhaawacan yahay oo dembi kastoo uu gelayo weyn iimaankiisuu dhaawacayaa laakiin iimaanka asalkiisii wuu wataa oo waxaan dhahaynaa waa mu'min iimaankiisu kala dhiman yahay oo iimaankiisu dhammaystirnay marka khawaarijtii iimaankao dhan meesha ka saartayna way khilaafeen nimankii la odhan jiray murji'adii iimaankao dhan u sugtayna way khilaafeen labadooday u dhexeeyaan macnaha qoladanna waa ka sokeeyaan qoladanna waa ka shisheeyaan saasay ugu dhexeeyaan macnaha ayb ma la fahmo waa masaa-il daqiiq ah waxay ku fiican yihin masaa-ishan oo kale dadka dalabatulcilmiga dadka macnaha waxa wey xoogaa aan cilmiga u bilownayn waxaa laga yaabaa inayba ku wareeraanba war balaayadan akrinahay maxay tahay inay isdhahaan masaa-il daqiiqa way runtii maarta oo dee khilaafkii muslimiinta soo dhex maray waxyaalihii masaa-ishu ku salaysnaa wey maana iyo qaabkii loo kala qaatay iyo qolo walba say ku khaldanayd iyo muqaarana la yidhahdaa macnaha saas wa fii baabi asmaa'i aliimaani iimaanka magacyadiisa iyo waddiini diinta magacyaheeda loo bixinayo dadka qaata dadka qaata ama magacyaha diinta iyo uu iimaanku bixinayo magacyaha baabkeedana ahlu sunnuhu waxay ugu dhexeeyaan bayna alxaruuriyati waalmuctasila khawaarijta iyo muctazilada oo dhinaca wa bayna almurji'ati waaljahmiya iyo murji'ada iyo jahmiyada oo iyo dhinaca macnaha oo qolada horena ay leedahay dembiyada waaweyn iimaanka waa dhammaynayaan qolada dambena ay leedahay dembiyada waaweyn iimaanka waxba ma yeelaan ahlu ahlusunna waljamacana waxay yidhahdaan maya ee dembiyada waaweyn iimaanka ma dhammeeyaan oo ma baabi'iyaan kulligii laakiin waxbay yeelaanoo way dhaawacaan ruuxu marka waxaa la odhanaya waa mu'min laakiin waa iimaankiisa naaqis ah saas way macnaha ayb wa fii asxaabi rasuuli lahi sal lay slam nebiga saxaabadiisa dhexdoodana waxay u dhexeeyaan ahlu sunnuhu xaggii hore hadal ku xidhan yahi wa hum wasatun ahlu sunnuhu waxay u dhexeeyaan fii asxaabi rasulilah sal ly sl nabiga saxaabadiisa baabkooda waxay ugu dhexeeyaan bayna alraafidati waalkhawaarij nimanka raafidada la yidhaahdo waa shiicada iyo khawaarijta raafidadu waa shiicada khaasatan qolyahoodan la yidhahdo al-itnaa cashariya ee hadda dowladda eeraan ay dowladda u tahay kuwaasaa raafidada la yidhahda raafidalna khawaarijtuna waa kuwaan hadda soo sheegayna saxaabadii nebiga sal ly wasalam ayaa marka waxaa ka mida ah mawaadiicda ugu muhiimsan ee firqaduhu ku kala tagaan laisku khilaafo masalan rawaafidtu raafidadu saxaabadii nebiga sal lla alay wasalam way kala qaadeen qaar waxay yidhaahdeen nebigu sal lla alay waslam markuu dhintay way ridoobeen oo islaamnimadiiba ka baxeen walciyaadu billaah qaarna aalubeytkii ay ku sheegeen oo cali bin abi aalib radi allahu canhu iyo dadkii ka farcamay ah oo weliba yani faatima radi allahu canha carruurtii ay dhashay ah iyagana guluwi bay ku sameeyeenoo waxay gaadhsiiyeen inay yidhahdaan waa ilaahyo cali ilaah buu ahaa waxay soo baxeen intuu cali noolaa bay soo baxeen madhabkaa waxaa ka dambeeyey nin yahuudi ah oo la odhan jiray cabdullahi ibnu saba baa ka dambeeyey asalka shiicada ninkii aasaasay wuxuu ahaa nin yahuudi ah cabdullahi ibnu saba baa la dhihi jiray wuxuu isku dayey islaamku waagii u xoogga badnaa waxaa la ogaaday islaamka xooggiisan inuu ka imaanayo caqiidada saxda ay u rumaysan yahay markaasay markay awood iskaga celin waayeen islaamka baa waxay isku dayeen inay sirta xooggu meeshuu ka imaanayo oo caqiidada saxdaa inay markaa dhaawacaan oo iyada la garaaco cabdullaahi ibnu saba ninkaasaa soo baxay markaasuu wuxuu tabaniyey barnaamij la yidhaahdo aalubeydkii nebiga ehelkiisii iyo dadkii uu dhalay waa dulman yihiinoo waa la dulmiyey wuxuu ka faa'iidaystay dadka muslimiinta oo qalbigooda uu ku jiro aada uga buuxo jacayl ay u hayaan nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyo aalubeydkiisii halkaasuu marka ka galay markaasu wuxuu huwaday xaqii aalubeydkan u doodaya oon raadinaya haye wuxuu ka bilaabay nebi maxamed markuu dhintay hee ee uu dhimanayey wuxuu uga tegay madaxnimada muslimiinta cali bni abi aalib buu u dardaarmay waxaa ka boobay oo xoog kaga qaatay abuubakr sidiiq iyo cumar ibnu khadaab iyo raggaasaa boobay aalu beytkii marka waa dhacan yihiin xaqoodii hala raadiyo halkaasu ka galay dad iska cusub oo islaamka iska jecel oo aalubeytka isaga jecel baa la judbooday shiica halkaasay ku bilaabay waa ka sii socdeen waxay bilaabeen inay yidhaahdaan cali bni abi aalib basharba ma ahayne ilaah buu ahaa heerkaa markay gaadhayaan cali waa nool yahay cali bn abi aalib radi allahu canhu nool yahay wuu soo qabtay markuu ka war helay dab intuu shiday buu dab ku guray xataa ciqaab kale waa u quuri waaye iyagoo saa lagu sameeyey haddana mayna daynine waxyaalaha qariibka waxaa ka mid a wuxuu noo cadaabaya ma taqaanaan bay dheh wuxuu noo cadaabaya haddaaban xaqiiqsanay inuu ilaah yahayoo dab ilaahay unbaa wax ku cadaaba bal waxaan arag halkaasay ka sii miiseen markaasaa waxay taxeen wax kasta oo ka farcamay cali bni abi aalib farciisii bay saxaabadii nebiga ka soo reebeen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa raafidada wixii kale oo dhanna badday raaciyeen qaaray dulmi iyo jawr ku xukumaan qaaray gaalnimo ku xukumaan inay lacnadaan inay caayaan bay ilaahay ugu dhowaanayaan subxana wa tacala taasi waa madhabka raafidada waa midday ku timid marka a'imadan afar iyo tobanke labiiyo tobankeed maqlaysaan alisnaa cashari yani meesha alisnaa cashariya kala baxeen labiiyo toban imaam oo ah bay leeyihin silsiladaasi waxay leeyihin waxay ku abtirsataa cali bni abi aalib caruurtii uu dhalay ee uu ka dhalay faatima binta rasuulilah sal ly sl nabiga gabadhiis waa xusein iyo xasan bay ka farcameen saas man halkaasi macnaha farcas xasan ibnu caliy bay ka farcamayaan saasay u soconayaan hebel zaynulcaabidiin fulaan baaqir maxamed jacf abu jacfar halkaasay ka soconayaan manaa waxay leeyihin marka waa macsuumiin oo sida nebiyadoo kaleetay u rumaysan yihin inay yihiin qoladaasi marka saxaabada nebiga waxay ka rumaysayeen ictiqaadkoodu waxa weeyaan saxaabadii nebiga qaar bay huluwi iyo xadgudub ku sameeyeen waa raafidada soo ma khawaarijtaan u nimaadno khawaarijtuna xaqii saxaabada nebiga sal alay slam iyaguna meel bay kaga dhaceenoo qoladani meesha ay ku xadgudbeen cali bn abi aalib iyo aalu beytka khawaarijtu cali iyo mucaawiya iyo saxaabadii la socotay labadooda dhinacba waxay ku xukumeen iyagoo gaalnimay ku xukumeen maxaa yeele markii isku dhici cali bin abi aalib iyo mucaawiya uu soo baxay khawaarijtu halkaasi ka baxeen markii heshiisku dhacay oo la heshiiyey baa waxay cali bay la socdeen markaasaa cali waxay ku yidhaahdeen annagoo xukumkii ilaahay waxay u arkeeyeen mucaawiye in sida loo sii wado loo sii wado loo sii wado laga takhallusoo la baabi'iyo cali markii heshiis buu qaatay dagaalkii buu joojiyey waa la heshiiyey markaase cali waxay ku yidhaahdeen rag baad intaad tale u dhiibtay baad kitaabkii ilaahay ka tagtay rag baadna xukunkooda ka dooratay sidaa daraaddeed caliya waad gaalowday haye mucaawiyana horuu gaal usii ahaa haye dadka inta idin raacsanna qolana cali bay ku daba safan yihiin waa saxaabada qaar ka mid ah qolana mucaawiya ku daba safan yihiin iyaguna waa idinla gaaloodeen wax alla waxaan khawaarij ahaynna waa gaaloodeen halkaas marka marka saxaabadii nebiga sal ly waslam bay gaalaysiiyeen waa qolyaha marka cali bin abi aalib baa gadaal dambe la dagaalamay macrakatu nahrawaan yuu eber kaga dhigay oo ku baabi'iyey rasuulkana sal alay wasalam faray saxaabada nimankaas hadday soo baxaan in lala dagaalamo bal nin shahiida oo la dilo waxaa ugu khayr badan bu nabig sal lay slam meelaha ugu khayr badanee laysku dilo khawaarijta la dagaalankooda nabigu ku tilmaamay sal lay wasalam saas maana tilmaanbu weliba nabigu wuxuuy sal lay wasalam way soo bixi doonaan nin baad ka dhexeli doontaan buui markaad la dagaalantaan meeshan gacanta a ah ku leh yani buro weyn oo hilib weyn oo saa u laalaado ah yaad yaad ka dhex heli doontaa buu ka dhex raadiye ficlan markuu calib la dagaalamay oo uu jebiyey yaa wuxuu yidhi xadiiskaasaa nebiga ka maqlee soo raadiya ninkaa isaga waa la raadiyey meydkii waa la dhex maray waa la dhex maray waa loo tegay ninkii ninkii oo calaamaddii sidii ugu taallo bay u tageen saxaabada ridwaanullahi calayh marka nimankaas ay ahayn khawaarijtu saxaabada nabiga sal ly slam bay gaalaysiiyeen ayagaa isla qumanaaday way la dagaalameen fuqahadii nabiga sal l diinta ka xambaartay bay yateen oo liideen marka saas wey raafidaduna way ku xadgudbeen saxaabada qaar ka mid a ah, nimanka la yidhaha khawaarijtuna way gaalaysiiyeen soo farqi ma ah nin taagan cali ilaah buu ahaa iyo nin taagan cali gaal buu ahaa soo farqi weyn uma dhexeeyo ahlusunna waljamaca marka waxay yidhahdeen cali ilaah ma ahayne horta bashar ilaahay abuuray buu ahaa midda labaad weeyaane gaal ma ahayne saxaabi saxaabadii nebiga ka mida buu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh khaliifkii afraadee ummaddana wuu ahaa ummadda saxaabada ku ragga ugu fadli badanna waa ku jiray maxaa sin iyo khayr fara badanna waa leeyahay saxaabada nabiga ragga ugu horreeyuu ka mid yahay dhankii qoladii gaalaysiiyeyna waa diideen qoladii ilaaha gaadhsiisayna waa ka soo celiyeen ahlusunna waljamaaca dhexdaasay marka fadhiisteen saxaabada nabiga sal ly slm kulligoodna waa wada saasoo wixii dhex maray iyaga dhexdooda marayna waa ka aamusaynaa ma gaalaysiinayno ninna kuma xadgudbayno xaddiisii ma dhaafinayno khaliifadii abubakr sidiiq baa xaq lahaa ummaddaa isku waafaqday nebigaa sii ishaaray cumar baa uga dambeeyey ummaddaa isku waafaqday cusmaan baa uga dambeeyey ummaddaa isku waafaqday cali bn abi aalib baa uga dambeeyey ummaddaa isku waafaqday saas man marka ahlusunna waljamaaca madhabkoodu waa kaasoo waxay u dhexeeyaan khawaarijta iyo nimanka la yidhahdo raafidada oo qolona ku xadgudubtay xaddii ay dhaafi saxaabada ay dhaafiyeen qolona ay ka soka dhaceen xaqii saxaabada ridwaanullahi calayhim wa fii asxaabi rasuulillahi sal ly sl nabiga saxaabadiisa dhexdooda mas'alada saxaabada nabiga ku saabsan ahlu sunnuhu waxay u dhexeeyaan bayna araafidati raafidada shiicada shiicada iyo walkhawaariji khawaarijay udhexeeyaan oo khawaarijtuna gaalaysiiyey saxaabada khaasatan ahlubeyt iyo cali raafidaduna macnaha waxa weyaan uluwi yani ghuluwi sameeyo ilaahnimo iyo cismo u sheegay ayb ehm, ma joojina shekhoos ah. ayb faslun waqad dakala waxaa galay buu yihi fii maa dakarnaahu waxaan sheegnay marka intaasoo mas'alo oo waa masaa-isha ugu muhiimsan ee firqooyinku ay isku khilaafsan masaaisha ugu muhiimsan ba intuu kuwa hadda soo sheegay taqriban lagu kala baxsanya intaaba ahlusunna waljamaaca waxay u dhexeeyaan labada daraf ee ay kala taagan yihiin firqooyinka iskhilaafay macnaha ayib waqad dakala waxaa galay buuhi fii maa dakarnaahu wixii aan sheegnay oo min aliimaani rumaynta billaahi ilaahay la rumeeyo waxaa galay oo ka mid ah aliimaanu rumayn bimaa shay la rumeeyo akhbara allahu alla uu warramay fihi isaga fii kitaabi kitaabkiisa uu ku sheegay oo watawaatara si wada jira uga sugnaaday can rasuuli lahi sal alay wasalam uga sugnaaday yacni tawaaturka waxaa la yidhahdaa si laysku waafaqay oo aan shaki ku jirin rasuulka uga sugan sal alay waslam oo wa ajmaca ay isku waafaqeen calayhi dushiisa salafuulummati ummadda horaanteediina ay isku waafaqday saxaabadii iyo taabiciintiina ay isla ogolaadeen muxuu yahay kaas oo min annahu isagu alle subxaanahu nasahnaaye fawqa samaati samaawaatihi inuu yahay ah arrinkaas kitaabka sunnada ijmaaca salafka uu ku soo arooray iimaan in la rumeeyana ay iimaanka ka mid tahay waxa weeye alla subxaana wa tacala inuu fawqa samaawaatihi uu yahay cirabiyaalkiisa inuu ka sarreeyo calaa carshihi carshigiisa dushiisana uu yahay baa-inun uu yahay mid ka baxsan min khalqihi khalqigiisana ka baxsan inuusan khalqigiisa ku dhex jirin oo ka dhex baxsan uuna ka sarreeyo carshiga oo makhluuqa ugu sarreeyana alla uu kasii sarreeyo wa huwa alle subxaanahu yani masaladaas waynu soo marnay soo ma laakiin aayaadkeedii baynu soo marnay aayaadkii kutusayay baynu soo marnay ayb wa huwa alle subxaanahu nasahnaantiisa macahum la jirankooda wey isagoo cabsiga ka sarreeyo addoommadiisa ka dhex baxsan buu haddana macahum la jirankooda yaa addoommada aynamaa kaanuu meel alle meeshay joogaan meel ay yihiinba yaclamu wuxuu ogyahay alle maa shay hum iyagu caamiluuna ay samaynayaan kamaa jamaca marka muxuu jamciyey hadda sheekhu wuxuu kulmiyey bayna culuwi illaahi tabaaraka wa tacaala wa maciyatihi sarrayntiisa iyo haddana inuu addoommada macoodii la jirankooda labadaas ku tiidiyo kamaa jamaca siduu u kulmiyey alle bayna daalika labadaa mas'alo yuu isugu geeyey fii qowlihi odhahdiisu isugu geeyey aayaddanu labadaba isugu geeyey alla subxana wa tacaala huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarsh yaclamu maa yaliiju fi lardi wamaa yakhruju minha wamaa yanzilu min asamaa wamaa yacruju fiiha wahuwa macakum aynamaa kuntum wallahu bimaa tacmaluuna basiir waan soo marnay aayadda huwa alle alladii midka way khalaqa abuuray asamaawaati ciryaalka iyo alarda dhulka fii sittati ayaamin lix beri gudahood buu ku abuuray uma kadibna istawaa wuu ka saro maray cala alcarshi carshigiisuu ka saro maray yaclamu wuxuu ogyahay isagoo carshigiisa ka sarreeya maa yeliju waxa gelaya fi lardi dhulka dhexdiisa waxa gelaya wamaa yakruj iyo waxa ka soo baxaya minhaa dhulka ka soo baxaya wamaa yanzilu iyo waxa soo degaya min asamaai xagga sare ka soo degaya wamaa yacruju iyo waxa fuulaya fiihaa xagga sare iyo samada waxa koraya wa huwa alle isagoo saa u koreeya macakum haddana la jirankiina aynamaa kuntum meel alle meeshaad ahaateen wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii arko marka aayaddu sooma kulminin bayna culuwi illaahi wa istiwaa'ihi calaa carshihi wa bayna maciyatihi tabaaraka wa tacaala wa kownihi maca khalqihi saas man yaani way labadaba way kulmin marka isma diidayaan san horeyba usoo sheegnayo rabbi waa sarreeyaa addoommadiisana waa la jiraa walaysa ma aha ninbuu sheekhu leeya macnaa qowlihi odhaahda alle uu yidhi wahuwa macakum macnaheedu ma aha annahu alle mukhtaliqun inuu yahay mid ku dhex jiro ku dheehan filkhalqi khalqiga inuu ku dheehan yahay maaha wa huwa macakum markii la yidhi macnaheedu maaha wuu idinku dhex jiraayo khalqiguuba ku dheehan yaho gudahoodu ku jira maaha saas maa fa ina haadaa kaasi macnahaasi laa tuujibuhu ma waajibinayso alluqatu luqada carabiga ma waajibinayso luqada carabigii ma waajibinayso wuxuu ka wadaa haddii lagu yidhaahdo hebel wuu kula jiraa la jirankaaga wey waan kula jiray hadduu ku dhaho ama waan kula jiraa ma waxaa uun ka laasimaya keliyeeta waan kula socdaa jidhkaygaa kula jooga xataa luqada soomaaliga ah maya kama laasimaya macnayaal kalena waa kuu toobi karaan soo maa waan kula jiraa oo waxaa dhici karta waan ku garab socdaa waan kula jiraa oo waxaa dhici karta ah waan kuu hiilinayaa kac wax iska celi anaa kula jira haddaa bahda macnaheedu ma inaa waan ku raaciba may waan kuu hiilin soo maa saas wey macnaha yacni colaaddii adiga hebel idin dhex martay waan kula jiray adaan garabkaaga ah waxba inuusan kula qabanin baa laga yaaba saas wey macnaha marka waan kula jiraa luqaadka oo dhan maciyadu keliya ma waajibiso un inay tahay waan kugu dhex jiraa macnahaasi luqaadkuma faaidn luqada carabiguna luqaadkay ka mid tahay bal hiya afsaxu luqaad marka luqada carabigu ma waajibinaysa macnahaas ayib wa huwa macnahaas ah inuu macnuhu yahay waan idinku dhex jiraa maciyada in laga qaato ku dhex jirid macnahaasi khilaafu maa ajmaca calayhi salafu lumma ummadda horaanteedii waxay isku waafaqday oo ku kulantay bay khilaafsan tahay saxaabadii nabiga sal alay slam taabiciintii ardadoodii a'immadii waaweynaa ijmaacii ummadda oo dhan bay khilaafsan tahay waa kow wa khilaafu maa shay khilaafkiina weye fadara allaahu ilaahay uu ku abuuray calayhi dushiisa alkhalqa khalqiga uu ku abuuray ilaahay addoommada qalbigooda wuxuu ku abuurayna way khilaafsan tahay oo wuxuu ilahay addoommada qalbigooda ku abuuray muxuu yahy inuu allahood sarreeyo saasmal bal ilmahaaga yarka ah ee afbaradka ah intaan caqiidadiisa la fasaadinin oo lagu dhihin ilaahay meel walbuu joogaa waxaad ku tidhahdaa ilaahay xaggee jira toos markaba wuxuu kule ilahay kor buu jira saasmal waa caruurta yarka leanna qalbigoodu ilahay ku abuuray subxana wa tacala waa masaladaan sheegaynayo makhluuqaadka kooda gaalka ah iyo kooda islaamka ah iyo kooda mulxisaaba markuu ilaahay baryayo subxaana wa tacaala qalbigiisa soo kor buu aadaya midigna ma jalleecayo bidixna ma jalleecayo hoosna ma aadayo kor buu aadaya saas daraaddeed buu gacmaha hoorsanaya oo gacmihiisa kor u taagaya saas xataa buudiyadaan idiin sheegay nimanka la yidhahdo hunduus asnaamtooda markay baryayaan kor bay u taagayaan oo indhahay xataa galac ka siinayan indhahay xataa cirka u taagayaan marka waa wax ilaahay ibni aadamka qalbigiisa ku abuuray rabbigood inuu sarreeyo oo kor jiro subxana watacala marka fidradii ilaahay uu addoommada ku abuurayna way khilaafsan tahay macnaha ah wuu idinku dhex jiraa oo meel walbu jooga macnaha bal iska badaaye buu sheekhuu yidhi alqamaru dayixu aayatun waa aayad oo min aayaati ilahi ilahay aayaadkiisa ka mid a ah. oo min asqari makhluuqaatihi weliba ilaahay intuu abuuray kuwa yaryarka a ah ka mid ah kuwa ugu yaryar abuura kuwa abuuray buu ka mid tahay macnaha saas makhluuqaad badan baa ka waaweyn dayax wahuwa maca dalika isagoo saasoo makhluuqa ugu yar wahuwa isagu dayixu mawduucun mid la dejiye weye fi samaa'i samada ayuu yaallaa oo halkaas ku yaallaa iyadoo saa ay tahay wahuwa maca daalika wahuwa yani maca almusaafiri buu ahaaday dayixi midka socotada ah wakayri lmusaafiri iyo midkaan socotada ahaynba aynamaa kaana meel ameelku yahay saas maaha waa tusaale macnaha yani shaygu isagoo sarreeya haddana in uu macaaga noqon karo makhluuqaadka ilaahay mid ka mid oo aada u yarbuba ka suuroobaa ilahay iskaba dhaaf waa dayac dayacii hadda masalan korkaaga wuu kaa sarreeyaa haddana haddaad lugayso haddaad meeshaaga joogto haddaad adduunka safarto dayacii korkaagana waa ka muuqdaa meeshaad ka soo tagtay korkaagu ka muuqda waana kula joogi meeshaas timid ee aada uga durugsan meeshii horena weli korkaagu ka muuqdaa waana kula joogaa aladuu ka war waxaa la mida ah maalan samadii waatan mar walba korkaagay ka muuqata wixii marka waxa weeyaan makhluuq ilaahay makhluuqaadkiisa ka mida ah, maadaama ay ka suurowday allaha subxaana wa tacaala makhluuqiisa aan shabihin soo kama suuroobi karto qarban qacan waaba ka suurowdaa waaba tahay arrinkuy alla subxana wa tacala isagoo sarreeya buu haddana addoommadiisa la jirankoodayo saasu macnaha sheekule ayb wa huwa alla subxaanahu yani nasahnaantiise fawqa carshihi carshigiisuu ka sarreeya carshigiisa midka sareeya yani carabtaa isticmaasha maa zilnaa namshi aw nasiiru waalqamaru macanaa maanaan ka zuulin inaan soconno iyadoo dayixii uu nala jiro macanaa ma dayixii baa intuu soo tegey buu garab socdaa oo ama dhex galay ma dhexdooduu ku jiraa maya meeshoodu isagoo meeshiisa jooga baa luqada carabiga waxaa loo isticmaalaa macanaa saas waa nala jira siinkiisibaa la socda isagiibaa macnaa ka kor muuqda ila akhiri wahuwa alle subxaanahuna sahnaantiisa fawqa carshihi carshigiisuu ka koreeya fawqa carshi carshigiisa korkiisuu ahaaday raqiibun mid ilaalinayuu ahaaday calaa khalqihi makhluuqiisuuna ilaalinaya raqiibka waxaa la yidhahdaa wuu waardiyeynaya wuu ka warhayaa waxba kama qarsoona muhayminu wey alla subxaana watacaala midka xukumaya calayhim dushooda muhayminka bimacnaa musayir wey waa midka xukuma oo u taliya oo yani sharcan wa qadaran intaba alla subxana watacala isagaa addoommadiisa haymaneeya oo gacanta ku haya mudalicu wey alla mid daalacanaya calayhim dushooda wuu daalacanayaa wuu arkayaa wuu maqlayaa ilaa kayri dalika yani kaa waxaan ahayn oo min macaani rububiyati rabbinimadiisa sifaadkeeda ah yani markii la yidhahdo waa rabbi rabbinimadu waxay keenaysaa carshisa sarrayntaas waa sifadiisa haddana isagoo carshigiisa ka sarreeya addoommadiisuu la socdaayo kama qarsoona macaani kaloo fara badan bay rabbinimadu keenaysaa sida kaa aan marinay unbaa iyagana la marinayo ilaa hayri dalika kaa waxaan ahayn oo min macaani rububiyati ilahi rabbinimadiisa yacni sifaadka ay kutusaysaa macnaha ayb wa kullu hada alkalaam hadalkaasoo dhan alladii hadalkaas oo dakarahu allahu ilaahay uu sheegay oo min annahu isagu fawqa alcarshi inuu carshiga ka sarreeyaan wa annahu isagu macnaa haddana inuu nala jiraa xaqun way hadalkaasoo dhan calaa xaqiiqatii xaqiiqadiisaa sidaas unbuuna xaqiiqo ku yahay la leexin maayo macnaha uu kutusayo macno aan ahayn ma wato sidaasuu xaqiiqo iyo sax ku yahay laa yaxtaaju uma baahna ilaa taxriifin leexin uma baahna inaad tidhaahdo carsiga wuu ku ekaaday waxaa laga wadaa ma ahee istawlaa carsiga wuu qabsaday waa macno khalad ah macnaa baa laga wadaa inaad iyadana taxriifiso iyadana waa khalad adoon taxriifinin hadal walba meeshiisuu xaqiiqo ku yahay sheekh yidhi macnaha walaakiin yusaanu waxaase la ilaalin buu yidhi alle waxaa laga ilaalinayaa can idunuuni malayaasha alkaadibati ee beenta mila malaha la malayn kara beenta macnaa ismoodsiiska waay ha inaad ismoodsiiso alle haddii la yidhi carshigiisuu ka sarreeyaa haddii la yidhi macnahu inuu yahay carshiguu u baahan yahay waa ismoodsiis ama inaad ismooddo inuu carshiga cuskan yahay waa ismoodkiis waa wahmi iyo ismoodsiisun maskaxdaada ku dhasha malaha noocaasoo kale ah alla subxana wa tacaala in laga ilaaliyo markii la yidhahdo macaaga wey wuu kugu dhex jiraa waa mala xun oo uun adiga macnaha waxa weye aada maskaxdaada ka fahantay waa inaad ka ilaalisa wey bal yusaanu waa laga ilaalinaya alla subxana wa tacala laakin yusaanu waa la ilaalin alle can idunuuni malayaasha laga ilaalinaya alkaadibati ee beenta misla an yudanna in la maleeyo masalan anna daahira qowlihi ilaahay odhahdiisa daahirkeedu inuu fi samaa'i uu yidhi daahirkeediiyo macnaha ka muuqdaayo inuu yahay ana asamaaa samadu tudilluhu inay hadhaynayso aw amase tuqilluhu inay xambaarsanto malahaasoo kalaaba ka mida malayaasha ilaahay laga ilaalinaya waxaa ka mid a hadduu yidhi samada ayuu jiraayo kor buu jiraa in laga ilaaliyo malaha ah inaad malayso inuu samadii ay isaga hadhaynayso ka korayso ama ma ahee samadiibuu ka sarreeyaa markii layidhi inuu samada cuskan yahay oo u baahan yahayoo iyad isaga ay xambaarayso hayso inaad macnahaa moodo laanna waxaa ka dhalanaysa kulligood makhluuqiioo rabbi u baahdo subxana wa watacaala macnahaasi wahmiga noocaas ismoodsiidkaas inaad ka ilaaliso alla subxaana watacaala ayaa waajiba macnaha wa haadaa kaasina inaad moodo ilaahay inuu samadiisu ka saramartay ama inuu samadii u baahan yahay oo ay xambaarsan tahay haadaa kaasi baailun waa baatil biijmaaci ahli alcilmi waaliimaan dadka iimaanka iyo cilmiga leh kulankooda say isku waafaqsan yihiin arrinkaasi waa baabil wey maxaa yeele fa ina allaha alle qad wasica wuu koobay oo uu waasac noqday kursiyuhu kursigiisu assamaawaati waalarda dhulka iyo ciharyaalkaba ugu waasac noqday yacni wuu koobay oo dhinacyuhu ka jira ama wuu qaadi karaayo way ka yaryihiin allaha kursigiisa oo carshigu ka sii weyn yahay uu samaawaadka iyo dhulalkan intan la eg qaadi karo carshigii waxaa qaadi kara kursigiisa ma allahaasaa samaawaadku hayn karaan maya macquul ma samaawaadka ka hoos mari kara maya kama hoos mari kara saasw laanna hal makhluuqoo makhluuqaadkiisa ka midoo kursiga oo weliba laga sii wen yahay baa dhulalyaalka iyo cirarka oo dhan ka wada wey saas man waa kursiga alla subxana watacala wasica kursiyuhu samaawaati waalardi wa huwa alla yumsiku isagaa haya asamaawaati ciradyaalka iyo waalarda dhulka wuxuu ka hayaa an tazuulaa inay zuulaan inay baaba-aan dhulka iyo cirarka ilaahay baa ka haya subxana watacaala haddii la yidhaahdo isagii hayay baa ku tiirsan macnaheedu wuu u baahan yahay soo maa u baahan yahay baa ka dhalnay seebuu u hayaa waaba u baahan yahay isagii baa u baahan miyuu hayn karaa maya ma hayn kara wey macnaha marka isagaaba hayee seebuu ugu baahan karaa wey isagaa haye oo inay zuulaan ka haya macnaha wa yumsiku wuu hayaa alla subxaana watacaala tacaala assamaa samada wuxuu ka hayaa an taqaca inay dhacdo cala alardi dhulka inay kusoo dhacduu ka hayaa ilaa biidnihi isaga idankiisa inay kusoo dhacdo mooyaan inay samadu dhul kusoo dhacdo waxaa u diidaya alla subxana wa tacaala tiir haya ma aragno rabbi amarkiisay ku taagantahay subxana wa tacala wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a an taquuma inay istaagto assamaau samadii iyo waalardu dhulkuba biamrihi ilahay amarkiisa inay isku taagaan dhulkan maxaa haya waxa hayee celinayo muxuu yih amar ilaahay buu ku taaganya ilaahay baa amar siiyey saa u taagnow baa layidhi amarka inuu qaato samadan maxaa haya ma tiirar baa haya maya amar ilahay baa ku taagan yahay ilaahay baa amar siiyey saa isu taag baa sabtii bay u taaganta samaawaadkiiyo dholalkuba amar ilahay bay ku taagan yahay ilaahay subxaana wa tacaala marka mana iyagu ma koobi karaanoo kama soo hoos mari karo oo kama sara mari karaan mana xambaari karaan rabbi subxaana wa tacaala maxaa yeelay waa makhluuqaad aad u yaryar oo daciif ah wey hada wabilahi towfiiq wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamedi wacala aalihi saxbihi wasalam wax yar baa inoo laaban maaqaan laba darsi wuxuu noqon doone in sha allahu tacaala idaarada unbaa un waktigii kale u sheegi doonta wallahu aclam